wakhtigii wuxuu noqday hal bacad lagu lisay ilaahayna wuxuu leeyahay tafaraq licibaadatii amla'u sadraka hinan wa waasuda faqraka wailaa tafcal mala'tu yadaka shuqla walam asuda faqraka ilaahay baa le addoonkaygiiyow cibaadadayda iyo taacadayda iyo diinteeda wakhti u samee aniguna maaragtaan qalbiga ayaan kaaga buuxinayaa hinan nafsi baahidaadana anigaa daboolaya baa ilaahay kaa yidhi wailaa tafcal haddaad sidaa yeeli weydo ood samayni weydo mala'tu yadaka shuqlan walam asudda faqraka baa ilaahay yidhi afar labaatanka saaca mashquul baan kaa dhigay oo bizi baan kaa dhigayaa baahidaadana ma daboolayna baa ilaahay yidhi albaabada faqriga laga dabooli maayo haddaan waktigeenna qaybinno saacadna aan u dayna kasbi xalaala saacadna masaajidda aan ku camirno oon aakhiradeenna ka fikirno oo diinteenna ku baranno oon diinteenna ka fikirno oon dhallinyarada walaalaheenna masaajidda ka maqan aan u murugoonno oon u tegno oon gacanta soo qabanoon masaajidda keenno saacadana aan ku camirna maaragtaan ay reeraheenna iyo ubadkeenna aan siinno nolosheennu qiimo yeelanaysaa markaas tafaraq licibaadatii amla'u sadraka khinan baa ilaahay yidhi laysa alghinaa can kahrati alcaradi walaakin alghinaa khina nafsi buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam khinadu maahin xoolo badan iyo hanti badan oo la yeeshee waa nafsi waa naftaada oo deeqtooda weeyaan inadu qalbiga oo kuu xasila qalbiguna muxuu ku xasilayaa aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi kuwa ilaahayee rasuulka rumeeyey quluubtooda waxay ku xasilaysaa ilaahay taacaddiisa alaa ilaahay baa intabihuu baraarugoo dhegihiina fura qalbiga bini aadamku wax kaloo ku xasilaya malebaa ilaahay yidhi ilaa ilaahay taacaddiisa mooyaane salaada markaad tukatid qalbigaaguu xasilayaa maskiidka markaad saacad fadhiisato qalbigaagu kuu xasilayaa juz qur-aana haddaad tadabur iyo tafakur aad ku akhrido qalbigaaga uu kuu xasilayaa xalaqaat alcilmi haddaad fadhiisato ad culammada la fadhiisato oo diintaada aad wax ka barato qalbigaaga waa kuu xasilayaa xalaqat addacwa haddaad fadhiisato oo dadka walaalaha ee muslimiinta aad ku soo qaaddo jawlaad iyo ziyaaraad man cada mariidan aw zaara akhan lahu fi اllaah naadaahu munaadin biantibta wataaba mamshaaka watabawa'ta min aljannati manzila qofka qof buka ilaahay dartii u buuqday ama qofay diinta islaamka walaala ku noqdeen ilaahay dartii u siyaartay buu nebigu yidhi samada ayaa looga dhawaaqaa oo la yidhaahdaa waad wanaagsanaatay socodkaagaasna uu wanaagsanaaday jannadana mansil baa lagaaga diyaariyey baa lagu odhanayaa alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub qalbigan wax kale ku xasili maayo lacag ku xasili maayo dhoofna ku xasili maayo dad baa dhoofun ka fikiraya dhoof dhoofun bay ka haysataa dad baa tacliinun ka fikiraya tacliinta tacliintan maadiga oo tacliintii diintoodana aan u arkayn in wax lagu cunayo qalbigaagu ku xasili maayo ashyaada iyo maadada kuu badatee wuxuu qalbigu ku xasilayaa oo ilaahay macrifadiisa alaa bidikri اllaahi tadma'inu اlquluub aqim الsalaata lidikri salaaddii baa lagu leeyahy waxaad ku ogtaa ilaahay dikrigiisa waladikru اllaahi akbar ilaahay dikrigiisa ayaa weyn walaqad yasarna اlqur'aani lidikri fahal min mudakir in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin fadakir inamaa anta mudakir qur-aankii waa dikr nebi maxamed waa mudakir salaaddii waa dikr inamaa jucila asacyu bayna asafaa walmarwa walmarwa wa ramyu ljimaar liiqaamati dikr illaahi buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam sacyigii marwe iyo dhexdooda la sacyinaya safa iyo dhagaxa la tuuranaya buu rasuulku yidhi iyo tima xiirasashada ay xujaydu timaha xiiranayaan intaba waxaa looga dalnayahay buu nebigu uhi ilaahay xuskiisa in lagu ogo gaayat alcibaada waa dikri weeyaan in qalbigan mar walba uu noqdo qalbi ilaahay jala wacalaa mar walba xasuusan oo ilaahay ku tacalluqsan fii salaatika salaadda dhexdeeda ilaahay ku xasuuso aqalkaaga ilaahay ku xasuuso ubadkaaga ilaahay ku dhex xasuuso meheradaada ilaahay ku xasuuso warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidi toddobada hadhka ilaahay loogu hadhayn doono maalinta hadh kale una jirin hadhka alla mooyaane waxaa ka mida buu rasuulku yidhi nin maaragtaane mar walba qalbigiisu uu ku xasilooniya nin walba nin mar walba qalbigiisu ku tacalluqsan yahay masaajidka ilaahay cabdillaahi bn rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay markaasay aragto way la oyday iyadiina markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa markaa bay tidhi dee adoo ooyey un baan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wain minkum ilaa waariduha kaana calىa rabbika xatma maqdiya ثuma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya anu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka nagamida ma jiro hadduu jirose jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi uma intaa kadibna nunaji aladiina taqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonnaa baa ilaahay yidhi waan nabadgelin doonaa wanadaru daalimiina fiiha jathiya daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi dhabtuu ku jifaa innanka maanta khafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur-aan macaan gadaashiisa inagoo ku tukanaynaa ayaan adduunyadeennii xisaabinaynaa oon meheraddeennii ka fikiraynaa iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen nin ba nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiina markaad la galmoonaysaan ducadaa xasuusta nebiga ayaa yidhi akhriste bismi اllaah allahuma janibna الshayطaan allahuma janibna الshayطaan wajanib الshayطaana maa rasaqtana markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan besinkaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi <laughs> halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar waa layd sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taasaa ii kala caddayn buu yidhi taasaa ii kala caddayn zuraarata ibna abi awfa raximah taabici buu ahaa imaam almasjid buu ahaa salaat alfajarkii buu tujinayay dadka rakacaddii hore markuu ku furfurtay suuratu alfaatixa faاftataxa suurata almudahir markuu gaadha faإida nuqira fi الnaaquur fadalika yowm yowm casiir clى اlkaafiriina hayru yasiir halkaa markuu gaadhay khara calى alardi maqshiya calayhi faxumila ilaa beytihi wamaata gurigiisii baa loo qaadoo loo xambaaray sidii buuna ku dhintay faidaa nuqira maalinta iman maalin baa iman doonta baa ilaahay leeyahay suurta aan afuufi doonno waa maalin culus baa ilaahay yidhi gaalada dushooda kuma fududo yowma albachi weeyaan aayaddaa markuu gaadhay dhulka ayuu ku dhacay dabeedna meydkiisiina gurigaa loo qaaday sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu mubashir biljanna waa ninkii nebi maxamed uu lahaa low kaana bacdii nebiyan lakaana cumar qasri jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi xawraa baan ku yidhi xawraayee qasrigan ayaa ilaahay ugu tala waxay tihi nin qoraysh dhashaa nin carab ka dhashaa loogu talagalay anigaa carabiya ma cid kalaa ha jilibka qureysheed buu ka soo jeedaa anigaaba qurayshiya ma cid kala ha ummadda muxamed buu ka mid yahay anigaa muxamede ma cid kalaa ha cumar binu khadaab bay ku tidhi cumar aad garanaysaan maqaamkiisa iyo derajadiisa khayru nnaasi buu ahaa bacda annebiyiina waalmursaliin ilaa abii bakrin sidiiq mooyaane khalqiga kale ilaahay abuuray baa la yidhi nebiyada iyo mursaliinta iyo abuubakr sidiiqun baa ka fadli badnaa kaasaa misjiidka nebiga soo galay wakhta saxar buu soo galay wuxuu arkay inan yaroo shaaba oo qaariya oo ku tukanaya maaragtaana suuratu tuur qiyaama leylkii bacda qiraa'ati alfaatixa markaasuu cumar istaago uu dhegaystay watuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbeyti almacmuur waasaqfi almarfuuc walbaxri almasduur ina cadaaba rabbika lawaaqic halkaa markuu maraya cumar dhulku ku dhacay faxamaluuhu ilaa beytihi gurigiisa loo xambaaray labaatan maalmood ama bil ku dhowaad buu xanuunsanaa cumar baa la yidhi dadku kamaysan warqabin xanuunka cumar meeshuu ka yimidina kamaysan warqabin quluubtooda ayaa noolaato jilcday innaga zamankeennan calooshaa laga shaqaynaya waa zaman albutuun butuun maxaan cunaa xaan fuulaa xaan qaata halkeen gala xaan dhala halkeen taga xaggee wax ka cunaa waxa adiga laguma diran adiga waxaa lagu dirtay keliya cibaado calayna an nacbudahu kamaa amar wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad nin saalixiinta ka mida ah lagu yidhi dalka intaad ka maqnayd ma ka warqabtaa waxaa isbeddel dhacay maya kama warqabee ii sheega buu yidhi waxaa la yidhi qad halaa alcaysh noloshii baa noqotay haali sicirkii bidaacadaha ayaa ziyaaday ruudhidii way ziyaaday shaahii uu ziyaaday markaasuu yidhi anugu warkaa ma haya buu yidhi anugu warkaygu waxa weeyaan calayna an nacbudahu kamaa amar aniga waxaa layga rabaa keliya inaan u caabudo siduu isagu iigu amray wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad asagana waxaa laga rabaa inuu noo arsaaqo siduu isaguuba noogu yabooxay rasaaq waayo man huwa arasaaq allahu rabb اlcaalamiin rasaaq yarsuq alcaasi walaa yubaali caasigu arsaaqa umana aabba laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika xadiis alquds ilaahay baa leeyahy adigana faraa'id baan ku saaray anigana arsaaqadaadi baan isa saaray baa ilaahay yidhi cabdi laka calaya risqik waliya calayka fariida anigu waxaan korkayga saaray buu ilaahay leeyahy arsaaqadaadii anaa arsaaqadaada ballan qaaday adigana korkaaga waxaan saaray faraa'id iyo waajibaad baan ku siiyey oo macrifada ilaahay ugu horayso in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika hadii adigu faraa'idaydi iyo waajibaadkaygi aad ka tegta buu ilaahay ku leeyahay anuu arsaqadda kaa goosan maayo kii ilaahay caasiyaba hadduu haddii haddii ilbaktinaysa ka waran hadday xubin jirka kamida fadhiisanayso shaqada joojinayso see nolosha noqon lahayd adaacadda waxaa laga sheegi lahaa magaalada nairobi xaafadda islii shan kunoo qof baa ilaahay xalay dhegihii kala noqday markay ilahay caasiyeen sidee nolosha noqon lahayd bal ii sheega araggii uu ina siiyey waan ku caasinay maqalkii uu ina siiyey waan ku caasinay caafimaadkii uu ina siiyey waan ku caasinay dhallinyarnimadii buu ina siiyey waan ku caasinay rasiqii buu ina siiyey waan ku caasinay ibraahim aladham raxmat ullaahi calayh ayaa inaan yar baa u yimid oo ka yidhi yaa sheekh ibraahim anigu macsiyo ma dayn karaya maxaan sameeyaa ii sheeg buu ka yidhi macsiyo ma dayn karayo cisyaan ma dayn karayo zine ma dayn karayo been ma dayn karayo khamri ma dayn karayo tumasho ma dayn karayo xaaraan ma dayn karayo maxaan sameeyaa wuxuu yidhi waxaad samaysa ma garanaya anugu ma qiil baan kuu raadiyaay bu dhi ad ilahay ku caasada ad iga doondoonaysaa ma jiro bu ihi qiilkaas sheekhaa doonta u teg sheekku odhanaya ilaahay caasi haddaad kari weyday naftaadii muu jiraa waar ma jiraa de ma jiro ya de maxaan sameeyaa aday ku taallaa buu yidhi laakiin soo noqo mid baan ku odhane macsiye ma dayn karaysid ha ma dayn karayo naftii iyo shaydaankiibaa iga qaalib noqday maxaa iga qaalib noqday naftii iyo shaydaanki iyo dhallinyarnimadii haye maxaan sameeyaa wuxuu yidhi dee caasi ilaahay laakiin mid baan ku odhan anigu saddex arrimood baan ku odhan ilaaha aada caasinayso arsaaqadan aad cunaysa asagaa ku siiyey risqiisa dee u daa ha ka cunin biyaha ayaa ku siiyey allah hawada ilaahay baa ku siiyey bariiska ilaahay baa ku siiyey caanaha ilaahay baa ku siiyey cadka aad cunaysa ilaahay baa ku siiyey rasiqiisa u dhaaf marba haddaad tidhi casyaan ma dayn karayo dee rasiqiisa u daa dee maxaan ku noolaadaa buu ka yidhi dee siday kula siday kula noqotay buu yidhi inaad arsaaqadiisana aad ka cunto isagiina dib aad ugu caasido mid labaad baan kuugu dari buu yidhi dhulkanaad ku joogto isagaa le uga kac dhulkan meel aan ahayn doondoono oo oh, gal halkaan ilaahay ku soo caasi buu yidhi ma jirtaa dhulku waa dhul cirkuna waa cir gudahaan joogaa iyo dibaddaan joogaa ma jirto dadkao dhan gudaha bay joogaan <laughs> mid baan maalin number telefoon kala hadloo numberka caadiga wuxuu idhi iska goo buu yihi sheekh lacag badan buu iga goosanayaaye war maxaa dhacay oo wuxuu idhi dibaddaan joogaa buu ihi markaasaan ku idhi dibad iyo guda ma jiraane kulligeen gudahan ku wada jirnaa gudaha adduunka dhambe waa hal qol keliya halkaa qolka ilaahay baa iska leh war soomaaliya ka wada imane markaan ka soo tegayna dalkan ma caalam kalaa lagaa furood soo gashay mise dhulku dhulkii uunbuu ahaa cirkuna cirkunbaad hoo socotay shan iyo toban saacaan diyaarad la soconnay shan iyo toban saac nan stob samaduna sidaan bay dusheeda u taallay dhulkuna sidaan buu hoosta u yaallay hal qol weeyaan adduunyadu qolka ayaa iska leh ilaahay in lagu caabudaa loogu talagelay in lagu caasiyo looguma talagelin wuxuu idhi dhulkan isagaa leh haddaad tidhi cisyaankiisa ma dayn karayo uga kac dhul kale ku caasiyo oo dhul kale doondoono dee ma dhici karto ma jirto dee adoo dhulkiisii ku jooga sideed ugu caasin kartaa buu ka yidhi saddexaad baan kugu dariye meel uusan ilaahay uusan kugu arkayn ku dhuumo oo halka ku caasi may jirtaa ma jirtaa sawaaء minkum man asara alqowla waman jahara bihi waman huwa mustakfin biاlleyli wasaaribun biالnahaar habeen maalin iftiin madow sirayso muuji caliimun bidaati الsuduur yaclamu sira waأkhfى laa yakfى calayhi shayء fi اlardi wala fi الsamاء samiicun basiir weeyaan makhluuqoo dhan haddii ay meel iswada taagaan ay baryaan oo afkooga ilaahay ku baryaan oo mid walba baahidiisa ilaahay uu u sheegto mid walba ilaahay sawdkiisa waa maqlayaa baahidiisana ilaahay inuu daboolu awoodi karaa cibaadii low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calىa atqى qalbi rajuli waaxidi minkum maa zaada dalika fii mulki shaya ibaadii yaa cibaadii addoommahaygii oo baa ilaahayna leeyahay yaa cibaadii subxaan allah naxariistiisu ballaarhsana qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu kuwii musrifiinta ahaa ee naftooda ku xadgudbay ee afar iyo labaatanka saaca macsiyadiiyo qafladda ku jiray haddii uu ugu yeedhay yaa cibaadii kuwa saalixiinta tukanayana maxaad u malayn magacuu ugu yeedhi lahaa fircoon uu og yahay inuu gaal yahay inuu gaalnimo ku dhimanayo uu og yahay inuu ahlunaar yahay uu og yahay ayuu muuse markuu